ما جاء في المسحر خفين مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثuma dahaba yukhriju yadayhi min kumay jubbatihi falam yastatic min diiqi kumay ljubba faأkhrajahumaa min taxti اljubba fagasla yadayh wamasaxa bira'sih wamasaxa cala alkufayn fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wcabduraxmaan bnu cawfin yaumuhum waqad sallaa lahum rakca fasallaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam alrakcata alatii baqiyat calayhim fafazica annaas فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم هذا الحديث بوب له الإمام مالك فيما جاء في المسح على الخفين من المشروعية ثم حدث هذا الحديث عن شيخه بن شهاب الزهري عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة في هذا السند مشكلة وأوهام وقعت فيه فالوهم الأول قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة قالوا هذا وهم faina cabaad bna ziyaad laysa min waladi اlmugiiraةi bni shucba wa qaaluu hada cabaad ibnu ziyaad huwa cabaad ibnu ziyaad ibnu abi sufyaan qaaluu ina ziyaada bna abi sufyaan aladii kaana yuqaalu lahu ziyaad ibnu abiihi uma اstalxaqahu mucaawiyatu radia allahu canhu fasumiya biziyaad bni abi sufyaan istalxaqa cabbaad haada wa qaaluu ina cabbaad mustalxaqun min mustalxaq faina waalidahu wa huwa ziyaad bnu abi sufyaan mustalxaqun min qibali mucaawiyata radia allahu canhu wa kaana yuqaalu lahu qabla istilxaaqihi bihi استلحاقه به زياد بن أبيه نسب إلى أبيه وأبوه الله أعلم به ثم إن زيادا هذا استلحق عبادا فهو زياد مستلحق من مستلحق وقالوا إن عباد ليس من ولد المغيرة وقالوا إن الإمام مالك وهم في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة فإنه ليس من ولد المغيرة وقالوا إن الإمام الشافعي نسب الوهم إلى الإمام مالك فقال إن الإمام مالك وهم في قوله وهو من ولد المغيرة بن شعبة وقال وإنما هو مولى لمغيرة بن شعبة قال الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق قال وهم أيضا الإمام الشافعي في قوله وهو مولى للمغيرة بن شعبة فإنه ليس مولى للمغيرة ففي هذا الحديث نسب الوهم إلى الإمام مالك في قوله ilى اlimaami malik fii qowlihi wa huwa min waladi اlmugiirati bni shucba wanusiba alwahmu اlaakharu lilimaami الshaaficiyi xayثu wahama alimaama malik waqaal wahima maliku fii qowlihi wahuwa min waladi اlmugiira bni shucba wainamaa huwa mawla waqaaluu qowluhu wahuwa mawla lilmugiirati bni shucba ayda wahamun min alimaami الshaaficiyi raximahu اllah fii hada الsanad can اlmugiiraةi bni shucba wa qaaluu wa qowluhu can abiihi yacni can cabaad bni ziyaad can abiihi wa huwa اlmugiira can abiihi اlmugiiraةi bni shucba wa qaaluu ina hada ayضa wa huwa qowluhu can abiihi wahamun fa ina almugiira laysa waalidan licabaad bni ziyaad faqaaluu hada alwaham waqaca fiihi yaxya bnu yaxya allayfi raximahu اllah faina cabaad bna ziyaad laysa waaliduhu اlmugiira xataa yuqaal can abiihi اlmugiirati bni shucba fanasbuu hada alwahma lilimaami yaxya bni yaxya allayfi walaakin qad ruwiya hada ayضa can raawiyayni min ruwaati اlimaami malik alraawi alأwal huwa muscab bnu cabdillaahi الzubayri wa huwa ayضa rawaa hada alxadiiث can alimaami malik faqaal fii sanadihi xadaثana malik bnu anas can ibni shihaab can cabaad bni ziyaad min waladi اlmugiiraةi bni shucba can abi faqaaluu hada muscab bnu cabdillaahi الzubayriyu ayضa qad qaala hada can abiih qaala hadihi اlkalima wahiya can abiih wa qaaluu ayضa ina cabdiraxmaan bna mahdi raximah اllah rawaa ayضa hada can imaami malik faqaal can malik can ibni shihaab can cabaad bni ziyaad min waladi اlmugiira can abiihi اlmugiira faqaaluu ina hada alwahm aladi nusiba ilaa yaxya bni yaxya fi hadihi اlkalima laysat fi الظaahiri min yaxya faina اtifaaqa cabdiraxmaan bni mahdi wa muscab bn cabdillaahi الzubayri yaqtadii ana hada alwahama bariiءun aw bari'a minhu yaxya bnu yaxya wa ana hada alwahma ayضa waqaca fiihi alimaamu malik fainahu min algariibi jidda an yatafiqa halaaثaة clى alimaami malik fi hadihi اlkalima wa kulu hadihi halaaثة akhda'uu fi hada hada min almustaqrab faإidan maadaama anahu itafaqa calى hada yaxya wa muscab wa cabdiraxmaan bnu mahdi qaaluu hada yadulu ayضa calى ana alwahma laysa min yaxya wainama waqaca fiihi alimaamu malik kama waqaca fi lwahmi اlأwal wa qaaluu hada alxadiid yarwiihi ibnu shihaab aلzuhri can cabaad ibni ziyaad uma cabaad haada lahu shaykhaan alأwl curwa bn اlmugiira bnu shucba wاthaani xamza bn اlmugiira bnu shucba faqaaluu hada cabaad bnu ziyaad yarwi hada alxadiida fi اlwaaqic can curwa bn اlmugiira bni shucba wacan xamzah ibn lmugiirah ibn shucba faaxyaanan kaana yajmacu baynahumaa fayaquulu ibnu shihaab can cabaad ibni ziyaad can curwa wa xamzah ibnay almugiira ibn shucba wa axyaanan kaana yarwi can xamza faqad fayaquul ibnu shihaab can cabaad ibni ziyaad can curwa ibni lmugiira can xamزة bn اmgiirة can اlmugiira bn shucba وaأxyaanan yarwii can curwa faqad fayaquul cabaad can curwa can اlmugiira bn shucba fahada اlxadiid rawaahu can اlmugiira bn shucba ibnaahu wahmaa curwa bn اlmugiirة وxmزة بن المغيرة فأحyاaنا kاna yجمع بynهma في السند وأحyاaنا yarwii can axadihimaa can curwa aw can xamsa raximahum allah faidan hada alxadiid fii hada sanad fiihi wahamaa min alimaami malik wa fiihi inqiطaac faina cabaad ibna ziyaad laa yarwii can اlmugiira ibni shucba wa inamaa baynahumaa bayna cabaad wاlmugiira curwat bn اlmugiira wa xamzat bn اlmugiira faاlxadiidu صaxiixu mutasilu min gayri طariiqi اlimaami maalik ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslm dahaba lxaajatihi fi qaswati tabuuk hada almugiira bnu shucba kaana min aljeysh aladi dahaba maca rasuuli اllahi salى اllahu alيyه waslm ilى qaswati tabuuk فذahب لxاaجaته في غزوة تبوk qال المغيرة فذهبت معه بmاء الرsuuل صلى الله عليه وسلم في معسكرهم في غزوة تبوk ذahب لxاaجة الإنسان fadahaba macahu lmugiira bnu shucbah radia allahu canhu bimaa'in liyatadahara bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa qaaluu hada alxadiid yadullu calaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yadhabu maca asxaabihi ila aljihaad wayastaxibu macahum wa kaanat qaswatu tabuuka aakhira qaswatin qazaha rasuulu llahi sala allah alay slam wadalika fii sanati tiscin min alhijra wa hiya almacruufatu biqaswati alcusra qaala almugiira fadahabtu macahu bimaa'in fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama fasakabtu calayhi اlmaa qaal inahu dahaba maca rasuuli اllahi sal slama bimaa'in liyataطahara bihi waliyatawada'a bihi qaal fadahaba rasuulu llahi sal slm wafaaraqa almugiira liyaqdiya xaajatah falamaa qadaa xaajatahu yaquul jaءa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama fasakabtu calayhi almaa'a wa fii hada maa yufhamu minhu ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama lamaa faaraqa almugiira waqadaa xaajatahu walam yakun macahu maaءun istanjaa biاlxijaarati ثuma rajaca ilى اlmugiira fatawadaأa biاlmaaءi aladii kaana maca اlmugiira walam yurwa fi hada اlxadiiث ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana macahu maaun xiina faaraqa almugiira faqaaluu hada xadiid yadullu calaa annahu laa xaraja fi listinjaa'i sawaaءun istanjaa bilmaa'i aw bilxijaarati wamaa ashbahahu mima yuziilu الnajaasa fasakabtu calayhi اlmaaa wa fii hada ayضa jawaazu aw mashruuciyatu istikdaami alinsaani fi طahaara falow ana axada araada an yatawada'a faqaala liaakhar uskub calaya almaa xataa ataطahara waatawada'a falaa xaraja fii dalik faqad sakaba yacni saba almugiira radia allaahu canhu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam almaa liyatawada'a bihi وفي hda الxadيiث أيضا أنه lا بأس بالفاaضل من الرiجاaل والcاalم والإmام أn يkdم ويucاana عlى xawائiجihi ثuma dahaba يkرiج yadayhi min kumay jubbatihi kaana rasul صل sلم laabisa jubbaة وhadihi الjubbة hiy alqamiis الثakيin اladي يstacmal في اlbardi fي أyaami الشhitاء wahuwa aladii yastacmiluhu alazhariyuuna qamiisan طawiila laakinahu hakiinun liyustacmala fi ayaami shitaa qaaluu fakaana rasuulu llahi sala اllah alay slama laabisan jubbatan wa kaanat hadihi اljubbatu dayiqata alkumayn yacni dayiqata alyadayn falam yastaطic min diiqi kumay aljubbati lam yastadic an yukharija yadayhi min aljuba min aljubba aw min kumay aljubba lidiiqihaa fakanat dayiqa faأkhrajahumaa min taxti اljubba yacni nazaca yadahu min dakhili aljubba waأkhrajahaa min dakhili aljubba wa qaluu hada yadul calى anahu laa xaraja fi an yastacmila alinsaanu libaasan dayiqan maa lam yakun midla albantaloonaat aladii alatii tudayiqu wa tusawiru wa tuxajimu alcawra faina alyada laysat bicawra فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الكفين إذن الرسول صلى الله faqasala yadayhi wamasaxa bira'sihi wamasaxa cala alkufayn fajaءa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wacabduraxmaan bnu cawfin yaumuhum wa fii qowlihi wamasaxa bira'sihi wamasaxa cala alkufayn fiihi mashruuciyatu almasxi cala alkufayni fi اlwudu wa huwa aladii tarjama lahu alimaamu maalik fii hada albaab maa jaءa fi اlmasx cala اlkufayn qaala alxaafid abu cumar ibn cabdilbar wa fiihi alxukmu اljaliil aladii bihi furiqa bayna ahli الsunnati wa ahli اlbidac wa huwa almasxu cala اlkufayn laa yunkiruhu ilaa maqduulun aw mubtadicun khaarijun can jamaacati اlmuslimiin ahli اlfiqhi wاlahar laa khilaafa baynahum fii dalika biاlxijaaz والcراaq والsham وsaئر البلدان إlا qوما اbtadcوu faأnkaruu الmasx عalى الkfayn وqaluu إnahu khilaaف الqرآan وcasa الqرآan نskh وmacاad الlh an يkhاalfa rasuul الlh صلى اه sلم kitاab الlh bl bayna muraad الlh minh kma amarah الlh fي qwlه وأnزlna إlayka الذikra lتbayna lلnaasi ma nزla إlayهm qabaxahum اllaahu min ahli اlbidac aladiina yunkiruuna almasxa ala kufayn walaakinahum min suuءi saniicihim wa min suuءi ficaalihim yunkiruuna almasxa ala kufayn walaa yatawada'uuna walaa yaqsiluuna alrijlayn wainamaa yamsaxaani cala اrijlayn walaysa calayhimaa saakirun min xufin aw naxwihi faqasla yadayhi wamasaxa bira'sihi wamasaxa cala alkufayn fajaءa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wacabduraxmaan ibnu cawfin yaumuhum lama taأhara rasuulu salى اllahu عalayhi wasalama araada aلصaxaabatu radia allahu canhum an laa yufawituu calى anfusihim fadiilata asalaati fii awali waqtiha falam yantadiruu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama bal dakhaluu fi asalaati waqadamuu cabdaraxmaan bna cawfin yaummuhum wa fii hada tanbiihun calaa anna idraaka fadiilati alwaqti kaanat cindahum aw kaana cindahum ahama min salaati rasuuli illahi sal slama bihim falidalika lam yataأharuu walam yantadiruu wainamaa qadamuu cabdaraxmaan yaumuhum fi الsalaaة wa qaluu hadihi fadiila licabdiraxmaan bni cawf faina الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama qad sallaa khalfahu wa hiya miizat infarada biha cabduraxmaan ibnu cawf radia allaahu canhu wma qiila min ana abaa bakrin radia allaahu canhu qad sallaa waraa'ahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama faina hada ma habata bal lama ta'ahara rasuulu sala allah alay slama fii bani camri bni cawf waqadamuu abaa bakrin wa jaءa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama وأbو bkr يصلي بأصحاabi رasuuل الlahi صلى ل سلم تأخرa fadkla في الصف وتqدma رasuul الlahi صل سلم وma qiila أيضا min أن أbا bkri صلىa bالناasi fي mرض رasuuل الlahi صلى الlaه عليه وسلم faإن hada أيضا غayr صحيح bl الرasuul صلى الlaه عليه وسلم huwa الإmاam لأbي bkri والناasu kanuu yqتduuna بأbي bkri kaأnahu اlmubaligu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam salaatahu wqad صlىa lahm rakca faصlىa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam arakca alatii baqiyat calayhim fafazica الnaasu fazicuu min anahum sallow fii gaybati rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam fafazica الnaas falama qaضىa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam salaatahu qaala axsantum faqarara lahum hada alficla aladii facaluuhu ridwaan اllahi calayhim w fii hada alxadiid ayda min alfawaa'id ana man faatahu shayء min salaatih maca alimaami sallaa macahu ma adraka waqadaa maa faatahu wa hada amru mujmacu calayh wa fiihi ana arajula alcaalima alkhayra alfaadila jaaza lahu an yaأtama fii salaatihi biman huwa duunahu wa ana imaamata almafduuli jaa'izaة bixadrati alfaadili idaa kaana almafduulu ahlan lidalika walaa aclamu yaquul abu cumar ibnu cabdilbar walaa aclamu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama sallaa khalfa axadi min ummatihi ilaa khalfa cabdiraxmaan ibni cawf waاkhtulifa fii salaatihi khalfa abi bakrin waqad habata annahu maa sallaa khalfahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama alxadiiث اladii bacdah qaala malik can naafici وcabdالlahi bni dinar anahmaa ahbaraahu ana cabdالlahi bna cumar qadima alkuufata calى sacd bni abi waqaas wa huwa amiiruha fara'aahu cabdullaahi bnu cumar yamsaxu cala alkufayn faankara dalika calayhi faqaala lahu sacdun sal abaaka iida qadimta calayhi faqadima cabdullaahi الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط rawaahu alimaamu malik can naaficin man naaficun haada mawlaa cabdillaahi bni cumar wa can cabdillaahi bni dinaar wacabdullaahi bnu dinaar huwa awalu sanadin jaءa fiihi cabdullaahi bnu dinaar fii hada alkitaab wa huwa cabdullaahi bnu dinaar abu cabdiraxmaan alqurashi alcadawi mawlaahum almadani mawlaa cabdillaahi bni cumar bni khadaab idan naafic الله بن عمر بن الخطاب إذا نافع وعبد الله بن دينار كلاهما مولى من موالي عبد الله بن عمر بن الخطاب قال ربيعة وقد أثنى عليه ربيعة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أثنى عليه فقال في بعض كلامه حدثني عبد الله بن waithnataani waithnatayni wahalaaثiin anahumaa ahbaraahu ana cabdاllahi bna cumar qadima alkuufa hada cabdullahi bna cumar dahaba ila alkuufa fii imaarati sacd bni abi waqaasin cala alkuufa fajaءa ilaa sacd bni abi waqaas wa huwa amiiru اlkuufa fara'aahu cabdullahi bnu cumar yamsaxu cala اlkufayn ra'aa cabdullaahi bnu cumar sacda bna abi waqaasin wa huwa yamsaxu cala alkufayni faankara dalika calayh hada cabdullaahi bnu cumar yunkiru calى sacd bni abi waqaas almasxa cala alkufayn wa fii hada ana bacda asunani qad tagiibu can bacdi alafaadili min asaxaabati wa gayrihim cidwa waan allaha calayhim fara'aahu cabdullahi bnu cumar yamsaxu cala alkhufayni faankara dalika calayhi faqaala lahu sacdun sal abaaka ida qadimta calayh ida rajacta min alkuufa ila almadiinati fasal abaaka fainahu laa yajhalu can ilmasxi cala alkhufayni walaa yaqiibu canhu dalik kama gaaba dalika canka faqadima cabdullaahi fanasiya an yas'ala cumara can dalik nasiya an yas'ala cumar xataa qadima sacdun faqaala asa'alta abaak hal sa'alta abaaka fi lmasx cala alkufayn aladii ankartahu calaya faqaala laa fasa'alahu cabdullaahi idan lamaa jaaa sacdun sa'ala cabdullaahi waalidahu fi lmasx cala alkufayni faqaala cumar iidaa adkhalta rijlayka fi lkufayn wahumaa daahirataani famsax calayhima idan cumar radia allaahu canhu afdaa waladahu biana almasxa cala alkhufayn maadaama alinsaanu qad adkhala rijlayhi wahuma طaahirataani fi اlkufi fainahu yamsaxu calayhima faqaala cabdullaahi wain jaءa axaduna min algaa'ib xataa low kaana alinsaan qad jaءa min algaa'idi waqadaa xaajatahu hal yumkin an yamsaxa alkufayn wayaktafi bidalika can اlwudu faqaala cumar nacam wain jaءa axadukum min alqaa'id falaa shaya fi hada wa fii hada alxadiid fi lmuwaطa anahu mawquuf calى cumar walakin alxaafid abu cumar yaquul ruwiya hada alxadiid can ayuub can naafic can ibni cumar can cumar can اnabiy salى اllahu alay wasalam idan hada alxadiis fii riwaayati اlmuwaطa mawquuf calى cumar walaakin huwiya can cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam rawaa dalika kahiiruuna dakarahum abu cumar fii hada alkitaab huma yaquulu abu cumar waqad ruwiya mawquufan calaa cumara min wujuuhin ayda idan hada ruwiya mawquufan calaa cumar min wujuuh kamaa ruwiya marfuucan ila nabiyi sala allahu alayh wasalam ayda min wujuuh الله عليه وسلم أيضا من وجوه يقول أبو عمر وإذا صح رفعه فلا يضره توقيف من وقفه لأنه أفتى بما علم إذا أحيانا قد يحصل هذا وأن بعض الصحابة يروي أو يكون عنده حديث مرفوع فلا ينشط ولا يسوق الحديث hada alxadiid wa macnaa maa dalla calayh fayaquulu bacdu annaas hada xadiidu mawquuf walaysa kadalika bal huwa xadiidun marfuuc laakina asaxaabiya radia allahu canhu yuftii bima dalla calayhi alxadiid falaa yatacaaradaan walaa yakun hunaaka ikhtilaafun bayna alxadiidi almarfuuci wa bayna alxadiidi almawquufi fii bacdi asaaniidihi alxadiiثu aladii bacdah qaala alimaamu malik can naaficin ana cabdallaahi bna cumar baala bisuuq uma tawada'a wagasla wajhahu wayadayhi wamasaxa bira'sih uma duciya lijanaaza liyusalliya calayha xiina dakhala almasjida famasaxa calaa kufayhi uma sallaa calayha hada alahar yarwi alimaam malik can shaykhihi naafic ana cabdallaahi bna cumar baala bisuuq uma tawada'a wa qasala wajhahu wa yadayhi wa masaxa bira'sihi uma du'iya lijanaazatin liyusaliya calayha xiina dakhala almasjid fadaahir annahu lamaa gasala wajhahu wa yadayhi wa masaxa bira'sihi lam yutima alwuduu'a wa inamaa dahaba ila almasjidi annabowi faduciya lisalaati اljanaazati liyusallia calayha famasaxa calaa kufayhi uma sallaa calayha sallaa cala ljanaazati fi hada alxadiid ana alinsaan almusaafir yamsaxu calaa kufayn wakadalika almuqiimu ayda yamsaxu calaa kufayhi walaa yaduru ayda altaqaطucu اlyasiiru bayna acdaaءi اlwuduuci fainahu qad tawadaأa waahara masxa qadamayhi ilaa an dakhala almasjida famasaxa calaa qadamayhi bacdamaa dakhala almasjid alxadiiثu aladii bacdah qaala imaamu malik can saciid bin cabdiraxmaan bni ruqayshin alashcariyi annahu qaal ra'aytu anasa bna malikin ataa quba'a fabaal huma utiya biwaduu'in fatawada fagasla wajhahu wayadayhi ila almirfaqayn wamasaxa bira'sihi wamasaxa cala alkufayn huma jaءa almasjida fasallaa في الأثر الأول أن عبد الله بن عمر لما سمع من والده مشروعية المسح الخفين كان يمسح بعد ذلك على خفيه وفي هذا الحديث أو هذا الأثر الذي يرويه مالك عن شيخه سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأشعري أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء أنس ذهب إلى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ faqasla wajhahu wayadayhi ila almirfaqayn wamasaxa bira'sihi wamasaxa cala alkufayn uma jaءa almasjida fasallaa wa fii hada ayضa mashruuciyaة masx cala alkufayn wa ficlu anasin radia allaahu canhu qaala yaxyaa su'ila maaliku can rajulin tawada'a wuduuءa الصalaati ثuma labisa kufayhi ثuma baala ثuma naزcahumaa ثuma raddahumaa fii rijlayhi ayasta'nifu اlwuduء qaal liyanzic kufayhi ثuma liyatawaضأ walyaqsil rijlayhi wa inamaa yamsaxu cala alkhufayni man adkhala rijlayhi fi lkhufayni wahmaa طaahirataani bطuhri اlwuduu faama man adkhala rijlayhi fi اlkhufayni wahumaa gayru طaahiratayni bطuhri اlwuduuءi falaa yamsaxu cala اlkhufayn hada alimaamu malik afaada aw taxadaثa bima afaadathu hadihi alaxaadiiثu wa fuhima minha su-ila alimaam maalik can rajulin tawada'a wuduu'ahu aw wuduu'a asalaa tawada'a wuduu'a asalaa uma labisa khuffayn uma baala uma baala faidaa baala kaana almafruudu an yamsaxa cala alkufayni wayatarakasa bimasx cala alkufayn laakinahu nazacahumaa lamaa baala nazacahumaa uma raddahumaa fii rijlayhi ayastanifu lwuduu hada aahir hada alxukmu daahiruhu ana hada arajula qad baala huma nazaca khufayhi huma raddahumaa ilaa rijlayhi faidan huwa istacmala aw adkhala rijlayhi fii khufayhi wahumaa gayru daahiratayn fahal yumkin an yatalahasa wayamsax alkufayni laa yumkinu dalika kama afaadathu alaxaadiis walaafhaar faaftaha alimaamu malik bima afaadathu hadihi alaxaadiiث wاlaaahaar faqaal liyanzic khufayhi uma liyatawada waliyaqsil rijlayhi yacni yatawada'u wuduuءan kaamilan wainamaa yamsaxu cala اlkhufayni man adkhala rijlayhi fi lkhufayhi wahumaa طaahirataani biduhri اlwuduء faina hada rajula laa yamsaxu calaa khufayhi liannahu adkhala rijlayhi fii khufayhi wahumaa gayru aahiratayn faama man adkhala rijlayhi fi lkufayni wahumaa gayru طaahiratayni biduhri lwuduu'i falaa yamsahu cala lkufayn idan hada xukmu ظaahiru jidda qaala alimaamu yaxyaa wasu'ila maaliku can rajulin tawada'a wacalayhi khufaahu fasahaa can ilmasxi cala lkufayn xataa jafa waduu'uhu wasallaa qaala liyamsax calaa khufayhi walyucid الsalaata walaa yucid اlwuduu hada su'aalu aakhar su'ila alimaam malik can rajulin tawada'a wacalayhi khufaahu fasahaa can ilmasx cala alkhufayni tawada'a ilaa annahu nasiya an yamsax calaa khufayn wasallaa ma alxukmu hada ayضa shayء waadix ma alxukmu hal hada arajul saxa wuduu'uhu ma asax wudu waidaa lam yasex wuduuhu ayuciidu salaata am yaktafi yuciidu faqaala limaam malik liyamsax calaa kufayhi walyucid salaa liannahu sallaa gayra mutaahirin fainahu yamsaxu calaa kufayhi walyucid asalaa walaa yucid lwuduu'a wa fii hada madhab limaam malik wahuwa ana man sahaa falam yuwaali bayna acdaa'i lwuduu'i fainahu laa ba'sa bidalik wahuwa yufariqu bayna alcamdi waالsahwi faman nasya shayئa min acdaaءi wuduu'ihi ثuma tadakara bacdamaa jafa wuduu'uhu fainahu laa shayءa fiihi wainamaa yagsilu aw yamsaxu alcudw aladii baqiya calayh walakin in taraka hada camda faina alimaam malik yaraa annahu yasta'nifu alwuduu'a maadaama annahu lam yuwaali bayna acdaa'i lwuduu'i fi lwuduu'i wa taraka dalika camdan yara alimaam malik annahu yarjicu ila alwuduu'i mustanifan qaala yaxyaa su'ila maaliku can rajulin gasla qadamayhi uma labisa kufayhi uma ista'nafa alwuduu'a qaala liyanzic kufayhi uma liyatawada waliyaqsil rijlayh rajulu aakhar gasla qadamayhi badaأ اlwuduءa mimminayn badaأ min rijlayn yuriidu an yatawadأa wuduءa mankuusan yabdaأ اlwuduءa min gasli rijlayni fagasla rijlayhi uma labisa kufayhi uma ista'nafa اlwuduءa wakamala wuduءa qaalu liyansix kufayhi uma liyatawadأ وليغسل رجليه لماذا ما sabab في هذا من يذكر لنا هذا قال liyansix خفيه ma hiya alcila lam yudkilhumaa fi lkufayni wahuma طaahira lianna alwuduء almunakasa غayru saxix walam yatima lahu aلطhru xiina gasla rijlayhi uma adkla rijlayhi fi lkufayn qaal yansix kufayhi uma liyatawadaأ wayaqsil rijlayhi alcamalu fi lmasxi cala alkhufayn hada albaab yadkuru fiihi alimaamu malik kayfiyat almasxi cala alkhufayn qaal can hishaam bni curwa annahu ra'aa abaahu yamsaxu cala alkufayni wa kaana laa yaziidu idaa masaxa cala alkufayni calaa an yamsaxa duhuurahumaa walaa yamsaxu butuunahumaa idan alkayfiya fi lmasx alkufayn dakara alimaam malik can shaykhi hisham ibn curwa anahu ra'aa abaahu curwa ibnu zubayr yamsaxu cala alkufayn wa kana laa yaziidu alaa kaana laa yaziidu idaa masaxa cala alkufayni calaa an yamsaxa duhuurahumaa walaa yamsaxu butuunahumaa kaana yamsaxu acla alkufayn walaa yamsaxu albaatin yani baatin alkufayn المسألة الذي بعدها يقول مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال مالك قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك fi alahari alawal kaana iktafaa curwa bilmasxi cala acla kufayn aw calaa daahiri kufayn wa fii hada alahar ana malik sa'ala shaykhahu ibna shihaab azuhri can ilmasxi cala kufayni kayfa huwa faadkhala ibnu shihaab ixdaa yadayhi taxta alkufi linactabir ana hada huwa rijl faadkhala ibnu shihaab ixdaa yadayhi taxta alkufi walukhraa fawqahu uma amarahumaa amara ilaa jihati saaq wa amara hada ilaa jihati nihaayati alqadam fafii hada ayضa almasx cala kufayni min alظaahiri wاlbaaطin wakiila alamrayni laa shaya fiihi walow ana insaana araada an yamsaxa cala alkufayni yaktafi fainahu laa shaya fii dalik walow araada insaanu an yajmaca bayna masxi acla alkufi wa baaطinahu fainahu laa shaya fiihi waqad saaqa alimaam abu cumar ibnu cabdilbar aahaaran kahiiratan jiddan can hadihi alkayfiyati wa can hadihi alkayfiyati wamaa dukira can caliyin radia allahu canhu annahu qaal low kaana addiinu bira'yi lakaana baatinu alkufayni awlaa bilmasxi min daahirihimaa wqad raأytu rasuul اlahi sal l slm yamsaxu ظaahir اlkufayni qaluu hada alxadiid الخفين قالوا هذا الحديث يدل على الفعل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخفين لكن وردت آثار أخرى تدل على المسح على باطن الخفين وقد ذكر كثيرا من هذه الآثار أبو عمر بن عبد البر في هذا الكتاب التمهيد فلا شيء فيه أن الإنسان يمسح ويكتفي على المسح على أعلى الكفين أو يجمع بين المسح على باطن الكفين وظاهرهما وهنا الإمام مالك يرجح هذه الكيفية التي ذكر لها الإمام ابن شهاب الزهري فقال وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك هذا يرجحه الإمام مالك ما جاء في الرعاف قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم هذا الحديث أو هذا الباب ذكر أو عقده الإمام مالك فيما جاء في الرعاف والرعاف هو wa ficluhu racafa yarcafu rucaafan kama yuqaal sarqa yasruqu suraaqan faqaaluu qowluhu fi lmasdar alrucaaf yadullu calaa ana ficlahu maftuuxu lcayn wa annahu racafa yarcafu rucaafan waqad qaaluu ina hada alficla aw hadihi almaadda hiya asababu هي السبب في طلب سيبويه للغة وللعربية فقالوا إنه كان طلب في أول أمره الحديث على شيخه حماد بن سلمة وحماد بن سلمة كان من علماء الحديث واللغة والسنة فقال له سيبويه ما رأيك في من رأف في الصلاة وضم العين فقال له لحنت يا سيبويه فخجل سيبويه من هذا الجواب الشديد من شيخه حماد بن سلمة فتوقف عن إقرائه أو عن قراءته الحديث عليه وقال له لأطلبن علما لا تلحنني فيه ففارقه وتركه وذهب إلى شيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي فطلب عليه علوم العربية حتى أصبح الإمام الذي يشار إليه بالبنان في العربية من أجله هذه الحادثة التي وقعت بينه وبين شيخه حماد بن سلمة وقالوا إنه لما ذهب إلى شيخه الخليل بن أحمد قال له خطأني سيبويه في قولي رأف فقال له اللغة الفصيحة رعف وإنما رعف ورعف لغة غير فصيحة إذا سيبويه ما أخطأ في الواقع وإنما أخذ بلغة غير فصيحة ومن أخذ بلغة غير فصيحة فإنه لا يقال له لحنت أو أخطأت ما دام أن له وجها في العربية أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم يعني yacni cabdullaahi bnu cumar idaa kaana fi salaa uma jaa'ahu rucaaf kaana yansarifu fayatawada'u uma yarjicu fayabni walaa yataqalam idaa ra'ufahu huwa qad sallaa rakcatan aw rakcatayni fainahu yansarifu min asalaa wayatawada uma yarjicu ila asalaa fayabni calaa maa sallaa walaa yasta'nifu salaa aladii bacdahu qaala maaliku annahu balagahu ana cabdallaahi bna cabbaas kaana yarcafu wa huna almualif cindii aw almucalliq aw almuxaqiq kan dabada lii yarcufu wa huwa dabdu adabd aladii qiila lisibow inahu inaka akhda'ta fiih falaa tahiquu biاldabdi aladii tajiduunahu fi nusax wa inamaa insaan yactamidu bacd allahi calaa maa taxaqaqa cindahu بأن يرى شيئا من الحركات في هذه الكتب المطبوعة فإن هذه النسخة قد ذكر المؤلف أنه اجتهد فيها المحقق وأنه وقع على نسخ لم يستخدمها من قبله في نسخ الموطأ ومع ذلك ضبط يرعف كان يرعف والصواب كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم fayaqsilu dama uma yarjicu fayabnii calaa maa qad sallaa ayضa habata can cabdillaahi bni cabbaas mihlu maa habata can cabdillaahi bni cumar wa annahu idaa racafa fainahu yaqruju fayaqsilu addama uma yarjicu fayabnii calaa maa qad sallaa alaaharu aladii bacdahu qaala maalikun بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى هذا يزيد هو يزيد بن عبد الله بن قصيد أبو عبد الله الليثي المدني مات بالمدينة سنة مئة وثلاثة وعشرين hada yaziid yaquul inahu ra'aa saciid bn musayab racafa wahuwa yusalli faataa xujrata umi salamata taraka asalaaة fadahaba ilى xujrati umi salma zawji nabiy sal slm fautiya biwaduءin fatawadaأa ثuma rajaca fabanaa calى ma qad sallaa haadihi alaahaar fiiha ana alinsaana aladi kana fi salaa ida sabaqahu alrucaaf fainahu yansarifu can asalaati wayaqsimu canhu dama uma yabni calaa ma qad sallaa fa fiiha masaa'il minha hal alrucaaf wamaa ashbahahu min khuruuji اdami min aljasad xadaثu yanqud اlwuduءa hadihi masأala almasأala اlأkhraa hada alinsaan aladii racafa aw kharaja minhu اdamu wama ashbahahu hal idaa gasla addama can nafsihi aw tawada'a hal yabni aw yasta'nifu salaa hadihi masأala اkhraa almasأala aلثaaliثa إida qiil ina hadihi التي تخرج من الجسد حدث ينقض الوضوء هل سائر الأحداث التي تحدث للإنسان وهو يصلي وتسبقه مثل الريح أو البول أو الغائب وما أشبه, وما أشبه ذلك hal yasixu an yabnii calaa maa qad sallaa bacdamaa yastanji wayatawada qaala abu cumar hadihi masaa'il almas'alaة اlأuulىa qaluu ina cabdالlahi bna cumar kaana yaraa ana الrucaafa xadaثu yanqud اlwuduءa wakadalika kulu damin yakruju min aljasadi yaraa annahu xadaثu naaqid lilwuduuءi waqad qaala abu cumar dikru bni cumar lilmadyi almujtamaci calayhi ana fiihi alwuduu maca alqayi warucaafi yuwadixu madhabahu waqad dakara cabdurasaaq awsaaq cabdurasaaq bisanadihi can cabdullahi bni cumar annahu qaal idaa racafa alrajulu fi salaat aw daracahu lqayu aw wajada madyan fainahu yansarifu fayatawada idan qarnu alrucaafi waalqayi maca almadyi wa huwa naaqidun mujmacun calayhi yadullu calaa annahu kaana yaraa ana hadihi adima alatii takhruju min aljasadi axdaahun tanqudu dahaarata wlwuduuc faqaaluu ina cabd llahi bna cumar wagayrahu min kaiiri min asaxaabati waqad dukira hada اlmadhabu can caliy bn abi طaalib wcabdillahi bni mascuud wlqamah wاlaswad wcaamir الshacbi wcurwa bn zubayr waibraahim الnaqaci wاlxakm ibn qutayba waxmed bn abi sulaymaan wاlxanafiya kulluhum yarown ana addimaءa alkhaarijata min aljasadi naaqid lilwudu lakin qaluu ina hadihi alaxdaaث aw idima alatii takhruju min aljasadi maa cadaa alrucaafa fainahu yasta'nifu asalaata ama arucaaf fainahu idaa tawada'a alinsaan fainahu laa yasta'nifu salaata wainamaa yabni calaa maa qad sallaa yaquulu abu cumar wa amaa madhabu ahli lmadiina faqaala malik almru cindanaa anahu laa yutawada'u min rucaaf walaa qay walaa qayx walaa damin yasiilu min aljasad walaa yutawada'u ila min xadaثin yakruju min dakarin aw dubrin aw nawmin wa calayhi jamaacatu asxaabihi idan hadihi masأla mukhtalafun fiiha bayna ahli اlcilmi fabacdu الصaxaabati waqad dukira minhum cabdullahi bn mascuud cabdullahi bn cumar cabdullahi bn cabaas annahum yarawna ana hada naaqib wa hunaaka ayda kahiiru min aلصaxaaba dakarahum abu cumar ومdهب الإmام mالك ومdهب الشhاaفiعي أن hذiه laysat ناaqضة للوضوء ثuمa الxaنفiيaة يquلuun ina jamiica alaxdaaث alatii tasbiqu اlinsaana fi salaatihi fainahaa tanqud اlwuduءa walakinahu ida taطahara fainahu yabni calى ma qad salaa hada madhab اlxanafiya idan alkhulaasa ana alinsaan ida racafa fi salaatihi fainahu yansarifu min asalaati ثuma ytطaharu aw yaqsil rucaafa can nafsihi wayabni calaa ma qad sallaa waama saa'iru اlaxdaaf alatii tasbiqu almusalli fii salaatihi fainahaa tanqud اlwuduءa faida taطahara ista'nafa salaata alcamalu fi rucaaf qaala maliku can cabdiraxmaan bni xarmalata alaslamiyi anahu qaal ra'aytu sacida bna اlmusayib yarcafu fayakruju minhu damu xatىa takhtadiba asaabicuhu min addami aladi yakruju min anfihi uma yusalii walaa yatawadأ hada albaab caqadahu alimaamu malik lidikri madhabihi waاkhtiyaarihi fi hadihi اlmasala wa ama albaabu saabiq fainahu kana yadkuru fiihi اkhtilaafa الnaasi fi hadihi اlmasأala idan laa yuqaalu ina alimaama yuciidu atabwiiba maratan ukraa waqad dakara fi lbaabi asaabiq baabu maa jaءa fi rucaab faidan hunaaka kaana yuriidu an yadkura madaahib annaasi waاkhtilaafahum fi hadihi اlmas'ala wa hunaa caqada libayaani madhabihi واkhtiyaarihi fi hadihi اlmasألة وأna madhabahu أna جamيica الdimاء alati تkhruج min الjasد faإnaha laa تnqd الwضوء وqad dakara can shayki cabdiraحmaan bni xarmalata wa huwa cabdiraحmaan bn xarmalata bn camri abuxarmalata alslami almadani min shuyuuخ imaami malik waqad qiila inahu kana sayiأ alxifdi fa sa'la sacيid بn الmusayib can cilaajin lahu faqaal istacmil اlkitaaba اktub walaa tactamid calى daakiratika waxifdika kaana yakruj minhu اdam xatىa takhtadiba asaabichu min اdami yani xatىa yusiiba اdamu aladi kharaja min anfihi asaabicahu xatى تktadiba asaabchu min الdm اladي ykruج min anfihi ثuma yuصlii walaa yatawaضأ da hada saciid bn musayib laa yatawada'u min arucaaf wakadalika alahar aladii bacdahu qala maliku can cabdiraxmaan bn mujabar anahu ra'aa salim bna cabdillaahi yakruju min anfihi damu xataa takhtadiba asaabicuhu uma yaftiluhu uma yusallii walaa yatawada' idan alahar aladii bacdahu ayضa yufiidu nafsa almacnaa yarwiihi alimaamu malik can cabdiraxmaan ibni mujabar waqad sabaqa dikruhu man yadkuru tarjamatahu aw ismahu bilkaamil aywa cabdiraxmaan ibn cabdiraxmaan ibn cumar ibn khadaab qiila lahu almujabar tafaa'ulan bijabrihi anahu ra'aa salim ibn cabdillahi yakruju min anfihi dam salim kaana yakruju min anfihi damu xataa takhtadiba asaabichu uma yaftilhu yacni yamsaxuhu wa yuziilu hada dama can anfihi wa can asaabicihi uma yaftilhu yacni yuziiluhu wa yamsaxuhu uma yusallii walaa yatawada idan imaam maalik madhabuhu ana khuruuja dami min alanfi aw min gayrihi xata aladii yakhruju min adduburi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 yacmal kayfa yasnacu fii salaatihi fasaaqa hada alahar can shaykhihi hishaam ibni curwa can abiihi ana almiswara bna makhramata ahbarahu hada alxadiid fiihi ana almiswara bna makhramata ahbara curwata bna zubayr can qisati dukhuuliha calaa cumar bn khadaab faqaaluu inaa curwa yarwi can miswar annahu dakala calaa cumar wa jamiicu riwaayaati almuwaطa haakada walaakin rawaa alimaam sufyaan bn saciid athawri can hishaam ibni curwata can abiihi qaal xadaanii sulaymaanu bnu yasaarin ana almiswara bna makramata ahbarahu qaal dakaltu ana wabnu cabaasin calaa cumara xiina tucina idan fii hada sanad adkhala sufyaan athawri bayna curwata ibni zubayr wa bayna almiswar ibni makrama sulaymaan ibnu yasaar fahal hada sanad aladii amaamana cinda alimaami malik munqaic qaaluu laysa bimunqaic wa inamaa haada ruwiya haakada wahaakada wa qaaluu ina sufyaan bn saciid athawri wa malik bnu anas min ahbati annaasi calaa w min ahbati annaasi fi hishaam bni curwa faida اkhtalafa fasaaqa malikun calaa suura wa saaqa sufyaan calaa suura uqraa fa ina kilta ariwaayatayni laa tucallu bilukraa bal yuqaal hada haabit hada haabit wamacnaa dalik ana curwa rawaa hadi aw rawaa hadihi اlqisa can sulaymaan ibni yasaar can miswar ibni makrama uma laqiya miswar bnu makrama fasamca minhu mubaasharatan fakana yuxadisu maratan can sulaymaan bni yasaar can ilmiswar bni makrama wa axyaanan yarwii can ilmiswar bni makramata mubaasharatan falaa tucalu riwaayatu maliki can shaykhi hishaam fii riwaayati sufyaan ibni saciid walaa riwaayatu sufyaan ibni saciid biriwaayati malik fakilaahumaa min ahbati annaasi fii hishaam ibni curwa wa kilta riwaayatayni saxiixa أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها قالوا هذه العبارة دخل على عمر من الليلة التي طcna فيها qالوا hذا التركيب فيه شhيء dخل من الليلة فqالوا hذا التركيب صحيح أن يقدر له شhيء فيقال أنه dخل على cمر الصبح min alleylati alatii ducina fiiha yacni dakhala calayhi asabaaxa min min alleylati alatii ducina fiiha faqaaluu inahu yuqadar lahu asubxa min alleylati alatii tucina fiiha wa qaaluu yajuuzu aydan an takuuna alcibaaratu saxiixatan saliimatan bijacli min bimacnaa fii fayuqaal dakhala calaa cumara fi alleylati alatii tucina fiiha wa qaaluu ina majiia min ina majii'a min bimacnaa fii waaridun fi اlugati اlcarabiyati wa min dalika qowl mri'i اlqays wahal yaciman man kana axdaثu cahdihi halaaثiina shahra fi halaaثati axwaali wahal yaciman man kana axdaثu cahdihi halaaثiina shahra fi halaaثati axwaal wmacnaa qowlihi fi halaaثati axwaal yacni halaaثiina shahra min halaaثati sanawaatin idan sawaءn qadarta hada aw qadarta hada faina alcibaarata takunu صaxiixaة wasalimaة baxadi الtaqdiirayni faayqada cumara lisalaati الصubxi faqaal faqaala cumaru nacam yacni lama xumila bacdamaa طacanahu daka almajuusiyu alfarisiyu abuu lu'lu'ata almajuusi wa xumila ilaa beytihi ugmiya calayhi radia allaahu canhu fadakala calayhi cumar dakhala calayhi cabdullahi bnu cabbaas mismar mukrama wa jamaca min asaxaaba wa kaana fii xaalati iqmaa'in radia allaahu canhu min shiddati alisaaba alatii asaaba biha daka almajuusi waqad dukira fi hada zamaan ana araafida alyowma camilat lahu mashhada fii iiraan wa samowhu mashhad shujaaci iddiin abu lu'lu'a sanacuu lahu mashhadan yazuuruunahu wayactabiruunahu min kibaari alraafida cindahum wa min kibaari rijaali iddiin waqad dacana alkhaliifa radia allahu canhu wakana majuusiya farisiya wahada yadul calى ana araafida tatasataru bاddiin wa anaha bari'aة min addiin faqaaluu hada cumar fi xaalati iqma faqaaluu kayfa nuuqidhu aw kayfa najcaluhu yufiiq faqaaluu kana yahtamu bالصalaaة fanudakirhu bisalaati lacalahu yufiiqu min iqmaa'ihi fasaaxuu calayhi waqaaluu asalaata asalaa faintabaha lamaa samica haadihi lkalima intabaha radia allahu canhu faqaala nacam laa xada fi lislaami liman taraka salaata fasallaa cumaru wa jurxuhu yafcadu daman faqaaluu qawluhu laa xada fi lislaam qaala abu cumar qawluhu laa xada fi lislaami liman taraka asalaa qaala alxadu annasiib yaquulu laa nasiiba lahu fi lislaam wa qowluhu yaxtamilu wajhayn axaduhumaa khuruujuhu min alislaami bidalik wa annahu yakfuru alinsaanu bitarki asalaa qaala waalqowlu alaakhar annahu laa kabiira xadin lahu fi lislaam yacni laysa lahu xadun mawfuurun fi lislaami faxaduhu naaqis yaquul kamaa qiil laa salaata lijaari masjid ila fi lmasjid wakamaa qiil laa iimaana liman laa amaanata lahu wakamaa qiila laysa almiskiinu biاطawaaf haؤulaaءi aladiina yashhaduuna wayatuufuuna calى اnnaas wayaquuluuna acطuuna alaysu masaakiin ayda bal maca ana alxadiisa yanfi canhum anahum masaakiin yaquul laysa almiskiinu biawaaf idan hum masaakiin laakin gayruhum miman laa yatuufu cala annaasi ajdaru bilmaskanati wa awlaa bisarfi almacruufi ilayhi faidan haulaai aladiina yatuufuuna fi lmasaajid wa yu'duuna annaasa fi lmasaajid alajdaru an yusrafa aw tusrafa sadaqaatu ilaa gayrihim miman laa yaduufu cala annaas faina haaulaai awlaa bilmacruufi min haaulaai laysa almiskiinu biawaaf qaal abu cumar wahuwa kalaamun kharaja calaa tarki camali salaa idan hada alxadiid aw alahar yatacallaqu aw yataxadau biman taraka aw can man taraka salaata faqad laysa waraa'a tarkihi shayun aakhar wa amaa man jaxada salaata aw gayrahu min furuudi ddiini falaa shaka fii kufrihi wa irtidaadihi nasalu llah salaama yaquulu ajmaca almuslimuun calaa ana jaaxida fardi salaati kaafirun xalaalu dami kasaa'ir kufaari billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walaa diina lahu yuqaru calayhi idan man taraka salaa faqad ikhtalafa ahlu lcilmi kama taclamuuna dalika calى madaahiba shataa wa hada alahar qad yufhamu minhu altakfiir aw اlkufr waqad laa yufhamu minhu dalika falaysa nasan qaaطican aw raafican lilnisaaci fi hadihi اlmasأala falaa yaأtii axadu wayaquul ina cumara qad qaal laa xada lahu fi اlislaam waanahu murtadun anahu khaarijun can diin la ma macnaa laa xada lahu fi lislaam فصلى cمر وجرحه يصعب dما وqwله يصعب dما yعnي ينفجر الdم من بطنه فإنه qad أdخل hذا الخبيث خنجرا ذا شقين فطعن في بطنه ثم طعن في الجانب الآخر فكان الدم يخرج من بطنه من موقعين فمن حصل له شيء من هذا أو حصل له حدث آخر laa yataxakamu fiihi kaman cindahu salasu bowl aw salasu riix aw maa ashbaha dalika fainahu yusalli calaa xasabi xaalihi walaysa calayhi akharu min dalik alahar aladii bacdahu qaala malik can yaxya bni saciid ana saciida bna almusayib qaal maa tarawna fi man galabahu damu min rucaafin falam yanqatic canhu qaala yaxya bnu saciid uma qaala saciid bnu musayib araa an yuumia bira'sihi iimaa'an qaala yaxyaa qaala maalik wadalika axabu maa samictu ilaya fii dalik hadihi masala uqraa wa hiya alinsaan aladii yakruju min anfihi addamu walaa yataqaطac aw laa yanqaطic faidaa rakaca aw sajada qad yasdaadu hada addamu maada yasnac yaquul hunaa su'aal wajahahu saciid bnu musayib أصxاabihi qaal ma tarwna fي man غalbhu اdmu min rcaafi falam ynqaطc canhu sأla أصxaabahu وأna أslkm maada yصنc qaala yaحya بن سacيid ثuma qaala سacيid بن muسayib arىa an yuumiأ brأسi imaan yaعni إdaa صlىa fainahu yuumiأ walaa yarkacu أw ysjud xatىa laa yuصiibahu hada الdmu أw ystafxilu fiihi faina lahu an yuumi'a walaa yarkacu walaa yasjudu sujuudan aw rukuucan kaamila wahada laa ba'sa bihi waqad dakara abu cumar xadiiثan fi hada almacnaa qaal wafi الsalaati fi طiini xadiiثu marfuucu min xadiiثi yacla bni umaya ana rasuula اllahi sal ly slama intaha ilى madiiqin wamacahu asxaabuhu wالsamaau min fowqihim wاlbillatu min asfalihim وxadarat الصلاaة faamara rasuulu lah sal slm almu'adin faadana waaqaama wataqadamahum rasuulu lah sal slama fasallaa bihim calaa raaxilatihi wa hum calaa rawaaxilihim yuumiu iimaa'an fajacala sujuuda akfada min alrukuuc faidaa kaana الsujuud fi الطiin ystalzimu aliimaaءa wacadama asujuudi aلrukuuc faina hada wlaa bidalika min faina hada أwlىa bidalika min aطiin idan falaa ba'sa bidalika ana alinsaan ida asaaba hada rucaaf an yuumi'a walaa yutima sujuuda wاrukuuca qaala malik wadalika axabu ma samictu ilaya fi dalik idan hada alfatwa aladi naqlahu can saciid bn musayib yuayiduhu aw yuayidu hadihi fatwa alimaam malik wayaquul dalika axabu ma samictu ilaya fi dalika نkتفي بhda الqدر hada bilah towfiiq sal اllah wslm ala nabiyina mxamedi wala alih wsabi wslm